assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab baabu ma jaءa ana sababa kufri bani aadam wa tarkihim diinahum wاlguluw fi saalixiin wuxuu baab u yahay maa jaءa wixii yimid ana sababa kufri bani aadam bani aadamka gaaloobidiisa sababkeeda wa tarkiin iyo ka tegitaankooda diinahum diintooda ay ka tageen sababkeedu kuwa sababkaasi alguluwu inuu yahay xadgudub si saalixiina dadka wan wanaagsan lagu xadgudbay wuxuu baab u yahay ibni aadamka sidiisaba waxaa ognahay waagii ilaahay abuuray subxaana wa tacaala hidaaye iyo tawxiid baa lagu abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii laga farcamayay tawxiid bay dad baajiteen gadaal dambana la kala baxayo qaar baa gaaloobay su-aashu waxay tahay marka muxuu yahay dadka sababka ku bixiyey inay gaaloobaan intii gaalowday oo tawxiidka ay ka leexdaan oo diintii ilahay ka tagaan sababka keenay muxuu aha sababka keenay ee ugu horreeyey kowka ah wuxuu ahaa ee ibliis iyo shaydaan ugu soo gabaday wuxuu ahaa dadka saalixiinta wan wanaagsan oo lagu xadgudba xaddoodii la tillaabiyey xaddii ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay iyo meeshii la dhigay la gudbiyey taasaa asal u baabkani wuxuu baab u yahay alguluwu fi saalixiin saalixiinta lagu xadgudbo oo xaddooda la tilaamiyo guluwigana waxaa la yidhahdaa shayga xaddiisa meeshii sharcigu dhigay oo la gara mariyo haddaad ka ka hormariso guluwi la yidhahda masalan waa bini aadam waa makhluuq waa caajiz tabar ma laha waxba ma awoodi karo wuxuusan awoodi karin haddaad dusha ka saarto xaddiisii baad ilaabis meeshii la dhigay oo makhluuqa intaad dhaafiso seerihiisii intaad guddiso iyo soonihiisii baa waxaad gelisay soono ilaah iyo khaaliq baad gelisay macana haddaad meeshii loogu talagalay ka sobka marisana huluwiga iyadana way soo gashaa oo ilaahi subxaana wa tacaala cid uu ugu talagalay in la qadariyo haddaad qadarintii ka xayuubiso oo qiimihii ka qaado oo sharaf sid ku samayso ayadana quluwiga waad soo gelaysaa oo labadaa jiyaanid buu leeyahay macna quluwigu marka sharcigu ma ogola maxaa yeelay dhibaatooyin badan buu leeyahay dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah ruuxan aad ku xadgudbaysay xaddiisa aada tilaabinayso mansiladiisii iyo meeshii boosku uu dhigay meel aan ahayn baad geysay waa bedelid sharciga ilaha lagu sameeyey waa ko talabaad waxay gaadhsiinaysaa ruuxa xaddiisa la tilaabiye in la caabudo waa laba ta saddexaad ilaahay weynayntiisii buu dadka garab marinaya meelo kale iyo waxyaalo kale in lagu mashquulo weynayntooda ay gelinaysaa qalbiga ka afraadna waxa weeye kan la weynaynayo hadduu nool yahay kibir iyo isla weyna baa sigla ku dhalanaya xoogaa qab ah ayaa gelaya macana intaasoo matasida ku jirta baabu maa shay baab yuu baab u yahay jaa yimid ana sababa kufr ku yimid oo nusuus a ah macna ana sababa kufri bani aadam banu aadamka gaaloobidiisa sababkiisu sababkii keenay wa tarkihim wa sababa tarkihim ka tegitaankooda sababkiisii diinum diintooda ay ka tageen sababkii keenay huwa sababkaasi alguluwi inuu yahay xadgudub fi saalixiina dadka wal wanaagsan lagu xadgudub saalixiinta waa dadka xaqa ilaahay iyo xaqa addoommahaba gutay wa qawli llaahi caza wajalla ayuu u yahay baab odhaahda ilaahay uu yidhi ya ahla lkitaab reer kitaabow kitaabka dadkiisiiow laa taqlul ha xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina walaa taquulu ha odhanina cala allahi alla dushiina ila alxaqa waxaan xaqahayna odhanina ahlukitaabku waa yahuud iyo nasaaro wey diintoodiibay xadgudub ku sameeyeen xadgudubkay sameeyeenna waxay ahayd wax walboo ilaahay meel dhigay bay meeshii ka bedeleen wax walboo ilaahay subxaana wa tacaala uu manzile iyo boos ugu talagalayna booskiibay ka bedeleen hal mid haddaan soo qaadan oo ama way dhaafiyeen meeshiis ama way ka soka mariyeen hal mid haddaan soo qaadan daatada nabiyullaahi ciisa oo kale tusaale haddaan usoo qaadan yahuudina meeshii ilaahay ugu talagalay bay ka soka mariyeen oo rasuul ilaahay buu ahaayo si sharciga ku dhashay intay ku xadgudbeen oy hoos mariyeen yaa waxay yidhaahdeen garac buu ahaa nasaarana meeshii ilaahay dhigay intay ka sara mariyeen baa waxay yidhaahdeen ama waa ilaah ama waa wiil ilaah halkaasay geeyeen marka ahlulkitaab diintoodii dhexdeediibay ku xadgudbeen oo ay meeshii ilaahay ugu talagalay meel ahay geeyeen macana hadalka iyo qawlkaa laga wadaa ficilkaa falka aad samaynaysaan iyo hadalkaad aad ku hadlaysaan yuusan xadgudub noqonin ayib xadgudubka hadday daayaan ilahay waxaan xaqaynaa ku odhana waxaa laga wadaa ilahay subxaana watacaala kelinimuu sheegay isagaa keligii ah xaq buu uleeyahay keligiibaa yani kelinimo isagaa xaq ku ah ko talabaadna haweenayna ma laha caruurna ma laha taas xaqa laleeyahay saa dhaho oo intaa ku gaabiya ya ahlal reer kitaabow laa taqnuu ha xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina walaa taqulu odhanina cala allahi alla dushiisa ila alxaqa waxaan xaq ahayn ilaahay subxaana wa tacala markaad ka hadlaysaanna waxaan xaq ahayn ha ku sheegina oo ilmuu leeyahay iyo caruur buu leeyahay iyo mid wax la wadaagaa jira iyo isagii addoommadiisa wax la wadaajin karaa iyo waxaas ilaahay uma qalmeen ka daaya wey macana waa wax aada u xun wey fi saxiixi waxaa ku arooray saxiixa can ibni cabbaasin saxiixulbukhaari cabdullahi bn cabaasin laga warinaya radi allahu canhuma fii qawli illahi tacaala ilahay qowlkiisa uu yihi waqaaluu laa tadurunna aalihatakum aayaddaa dhexdeeda waxaa saxiix bukhaari kusoo arooray markuu fasiraya wy ibnu cabaas inuu yihi fii qawli illahi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yihi dhexdeeda waxaa kusoo arooray ibnu cabaas uu sheegay waqaaluu alla odhaahdu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum oo ilaahyaashiina ha ka tegina walaa tadarunna ha ka tegina waddan sanamka wadda layihahda ha ka tegina walaa suwaaca suwaca ka tegina walaa yaquuta yaquut ha tegina wayacuuqa ha tegina wanasran ha tegina yani ilaahyadiinii ha tegina waxay ka wadaan ilaahyadiina cibaadadoodii iyo weyneyntoodii ha tegina oo hadalka nabiyullaahi nuux darsi ha uga tegina ama waxay ka wadaan ilaahyadiina ha ka tegino ha baylaysnina oo meel cidla ayaa laga heliy ilaahyada ee difaaca labada waa suurtagal ilaahyadii marka markay wada sheegeen yay qowr muhim oo ilaahyada ugu muhimsanaa yay si gooniya uxuseen weliba ilaahyada waxaan la mid ahaynoo si gooniya xusid u mudan yani wax way shan ay sheegeen saas qaala cabdullahi marka wuxu uhi cabdullahi bn cafar haadihi midani asmaau rijaalin rag magacyahood wey saalixiina oo wan wanaagsan oo min qawmi nuuxin nebi nuux qowmkiisii ka mid a ah. falamaa halakuu markay nimankaa wanwanaagsani geeriyoodeen ayaa awxa shaydaanu shaydaan wuxuu u sheegay ilaa qowmihim dadkoodiibuu wuxuu u sheegay dadkii ku xidhnaa iyaga iyo wuxuu u sheegay aninsibu taaga ilaa majaalisihi meelahay fadhiisan jireen golayaashoodii allatii golayaashaasoo kaanuu ahayn yajlisuuna kuwa fadhiista fiiha dhexeeda ansaaban sanabyaalka taagtaaga war nimankii saalixiinta war wanaagsanaa ee geeriyooday meelahay fadhiisan jireen waxaad ka samaystaan dhagaxyaal iyo dhismooyin ha laga taagtaago ma maxaa laga rabaa si aan ugu xusuusanno oo cibaadada ilaahay cibaadadii faraha badnayd ay la imaan jireen iyo dhaqankoodii ficnaa ay inoo xusuusiso raggii meesha laga taagtaago meeshay fadhiisan jireen wasammuuha waxyaalaha aad taagtaagteenna waxaad ku magacowdaan biasmaa'ihim raggii meesha fadhiisan jira magacyahoodii u bixiya yani raggu waa rag wadi iyo suwaac iyo yahuud iyo yacuuq iyo nasri iyo raggii geeriyooda magacyahoodii nin walba intaad taallo u dhistaan taallada magaciisa ku qora way macna fafacaluu markaasay sameeyeen walam tucbad lamana caabudo markaa hore taallowna hala dhiso magacyahoodana ha lagu qoro hana lagu xusuusto dhaqankoodii ficnaayo cibaadadoodii saan uga faa'idaysano intaan lama caabudin weli xataa idaa halaka markii ay geeriyoodeen ulaaika kuwaas kuwii dhismooyinka sameeye taallooyinka dhisa markay gooriyoodeen oo wanusiya alcilmu cilmigiina la halmaamay oo culimadii ay geeriyoodeen ayaa cubidat la caabuday markaasaa la bilaabay in la caabudo macnaha saas weya wa qaala ibnu lqayim wuxuu yihi qaala hayru waaxidin hal wax ka badan waxuu yidhi oo min asalafi salafka ka mid nin wax ka badan oo salafki ka mid a ah waxay yidhahdeen lamaa maatuu markay geeriyoodeen ayay cakabku waxay ku dullagaadeen calaa qubuurin qubuurtoodii bay dul farfadhiisteen waa la dul bogtay qubuurtii baa la dul farfadhiistay uma sawaruu markaasay sawireen tamaasiilahum sawiradoodii bay marka sawireen ruux walba taallaan loo sameeyey uma taala markaa waxaa dheeraaday calayhim dushooda alamadu zamankiiyo waktigii baa ku dheeraaday wakti dheer baa kasoo wareegay marka samayntiisaa loo sameeyey facabaduuhu markaas jiil baa tegey jiil labaad baa tegey jiilkii saddexaad ama afraad wey kuwa caabudaya marka halkaasay marka ka bilaabatay ayuu leeyahy macnaha shaydaan baa ugu soo gabaday ila shaydaanku sidiisaba waa khaa weyn wey siyaasi weynaaday wey haba yaraatee markuu odhanayo waxankaasi waa gaalnimo islaamka kaga baxaysaay same ama waa dembiyo cadaab baad ku mutaysana same ku odhan laakiin tilaabo tilaabuu kusoo qaadaya marka hore shay laga yaababa inuu iska banaan yaho jaa-is yahay iyuu ku gelin kaa hadduu ku guulaysta wuxuu isku dayaya shay laga fiicanya laakiin aan dambi weyn ahayn inuu ku xijiyo kuu riix kaa hadduu ku guulaysto dambi aan weynaynoo yar ayuu kuu riix kaa hadduu ku guulaysta kii weynaabu kugu riix kaa hadduu ku guulaysto shirkigiibuu kugu riixay saas wey marka hore qoladii hore waxaan samaynaysay niyad wanaagsan buu u muujiyay oo wuxuu yidhi war waa laga faa'iidaysan raggan odayaasha ee saalixiinta waan wanaagsanaan jiray hadday sidan ku tagaan oo camalkoodii sidan ku tagaan xusuustoodii sidan ku tago faa-iidaa meesha ku bixi maxaa la sameyn marka qabrigoodii ha la dhiso yani taallooyin ha loo sameeyo taallooyinkana magacyahoodii ha lagu qoro marka hore waxaa la bilaabay marka inuu lagu xusuusto cibaadadoodiio cibaadadoodii faraha badnayd iyo khayrkii badnayd samayn jireen mid lamida marka dadku la yimaado oo lagu daydo saas daraaddeed baana dadkii dhisay ujeeddaday kala hayeen taasay ahayd taa markuu ku guulaystay ayuu haddana ka soo dhoweeyey qoladii xigta waxay bilaabeen in ay waxoogaa yaro qadariyaan haaladan meesha ka taagan iyo gumburkan iyo qabrigan dhisan waxoogaa in la yaro qadariyo laakiin weli waxba mayna bilaabin qoladii kusoo xigta waxay bilaabeen in ay barakaystaan inay barakaystaan oo saasaabtaan oo masaxdaan oo macnaha waxa weeyaan isku tirtiraan waxaasay bilaabeen weli arrintu waa sahlad qoladii kusii xigta waxay bilaabeen inay yidhahdaan ilaahu fadligooda wax lagu siiy oo ilaahay jaahooda wax lagu siiyo oo ilaahu qiimaynta agtaada ay ku kaleeyihiin wax lagu siiy oo ilaahu shafaacadooda wax lagu siiy halkaasay bilaabay waa jaran jaro kale weli arrintu ayaa markaa la gaaray wax la weydiiso sheekh wax la sii oo weli hebel wax la sii oo waxaasaanu kaaga fadhinaa oo maanta waa maalintaadii oo roobkeen qoladii ka xijabay marka intaasoo jaran jaro marka isu mariy maxalushaahidku marka wuxuu yahay kow shirkigii ugu horreeyey ee ku dhaca binu aadam iyo khaladkii ugu horreeyey ilaahay diintiisa laga khaldamo iyo shirkigii ugu horreeyey wuxuu ka bilowday dad saalixiinoo warwanaagsanoo lagu xadgudbay saas way macana maanta tataallo soo maa maanta inta wax la gelayo shirkiyaan la gelaya khuraafaad la gelayo diinta laga baydayo kow waxaa ka ah dadkaa qubuurta ku jira unbaa la weynaynaya qadarin iyo qiimayn halkaasa ka bilaabay saas way macana marka hore wuxuu ku bilaabaya oo odhanayaa shaydaan ou dadkan qubuurta ku xidhan uu ku odhanaya dadka qubuurta ku jira in la jeclaadayo waa waajib o maxaa yeel dad saalixiinay ahaayeen oo wan wanaagsan ayib in la jeclaadaa ma xumaa wuxuu ku xijinayaa agtooda haddaad ilaahay ku baridaan ducada waa laydinka aqbali waana soo tegiyo markaasaa qubuurta la imaan qabriga agtiisaa ah, khalwada lala imaano salaada roodoonta qubuurtaa lagu khalweeyaa annagoo yaryarba waxaan garanayaa arda ah oo inta looxda madaxa naloo saaro qubuur ku wareegeysanayno roog doonay taas wey macana qabriga agtiisa ducada lagu aqbalaa saasuu ku xijin kadib in ayaga iyo iyaga dartood ilahay wax lagu weydiistuu ku xijinaya dadkan saalixiinta ilahay bay ka agdhawaayeenoo ilaahay baa jeclaaye ilaahu iyaga dartood wax lagu sii maaha iyaga wax la siiya iyaga dartood ilah wax lagu sii weli ilahay baa lagu xidhaya laakiin iyaga magacooda loo sii maraya oo ilahay wax lagu weydiisanaya waa midda labaad waxaa saddexaad ta afraad wuxuu ku xijinayaa ayaga laftooda ha la baryo waa awliye oo ilaahay baa adduunka wax uga dhiibay qayb baa loo dhiibay waxbay qaybin karaan dhulkay wax ka maamulaan toddobada qaaradood bay maamulaan dhulkay taakataaka ugu jiraan waxbay bixin karaan ila aakhiri saas daraaddeed ayaga waxa la warsado saasuu ku xijinaya shafaaca iyo irdo haddii uu intaa kaga guulaystana wuxuu ku xijinayaa hadaadaad idinka mabdii ku qanacdeen dadka ugu yeedha dadka waa in qubuurta lagu soo xidho oo awliyada lagu xidho oo saalixiinta lagu xidho oo dhaqaale lagu bixiyo oo loo dagaalamo saasuu ku xijinaya taa hadduu kaga guulaystana ta ku xig waxa weye nin alla ninkii wax ka sheegana qoorta la gooyo saas way maana nin alla ninkii wax ka sheegana ha la dhaleeceeyo awliyaduu nacab yahay diintiibuu dumiyey kana u keenow yani balaayuu la yimid diin cusubaa timid ila aakhiri wax alla wixii la heli kara mabdaha lagu difaaca bal inta jiranta ruu soo mariyay inkaana ku dhacday insuu la maray markii ugu horreysay meel wanaagsan buu ka bilaabay si u wanay u wani wanin islaamka ka saar saas way macana marka taasuu muujinayaa markii hore saasay ahaayeen gadaal damba laakiin saasay ka noqotay meesha uu leeyahay haadii asmaau rijaali saalixiina min qawmi nuuxin min qawmi nuuxin taas ayaa waxay leeyihiin culimadu raggani qawmi nuux baa ka horreeya nabiyullahi nuux soo diritaankiisii rag ka horreeyey bay ahayn laakiin rag dadkii loo soo diray nabiyullaahi nuux ayaa waxay ahaayeen kuwii caabudi jiray laakiin iyagu salaaxooda iyo wanaagooda iyo xilligoodu waa ka horreeyey xilligii nabiyullahi nuux sidaasay macnaa waxa weeyaan culimada qaar kale mid ohanaya ayib wa can cumara radi allahu canhu cumar waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam nabigu rasuulku qaala inuu yihi laa tatrunii laa tutrunii ha igu xadgudbina oo ammaantayda ha ku xadgudbina kamaa afrat say ugu xadgudubtay oo kale annasaara kiristanku ibna maryama ciisa bna maryam say ugu xadgudbeen inamaa ana anigu oon cabdun addoon un baan ahay ee faquluu waxaad tidhahdaan haddaad i ammaanaysaan cabdullaahi addoonkii ilaahay wa rasuulu iyo rasuulkiisii intaa idha saasuu nabigu sal alay waslam xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariye ahrajaa yani muslim iyo bukhari baa soo saaray macnaheedu waxa weeye nabigu sal alay slam ummadda wuxuu uga digayaa u diidan yahay ammaantiisa inay ku xadgudbaan aliraac waxaa la yidhahdaa almubaalagatu fi lmadxi ammaanta ruuxood ka badbadiso ood xaddiisaad tilaabisaan la yidhahdaa idraaga la yidhahdaa marka ammaantaadi ammaanaysaan xaddaydi xaddii allaahay tilaabinina sidii nasaaradu ay ciise xaddii u tilaabiyeen oo kale xadda ha ii tilaabinana markaad i ammaanaysaan maxaan kugu ammaanaa nebiga oon xadda ku tilaabinaynin waxaad i tilaadaan addoon ilaahay un baan ahaye ammaantaan i ammaataan ha noqoto addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa saasuu nabi yuri salawatullah waslamu caleyh cabdullaahi warasuuluhu waana midda ilahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacala markuu ammaanayey nebiga salawatulli wasalaamu calayh sifada ugu qiimo badan ee uu ku ammaanay waa addoonnimo subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam addoonnimuu ku tilmaamay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna licaalamiina nadiira waa maqaamaadka ugu sarreeya sharafka meesha ugu sarreeya markuu ilahay ku ammaanayo maqaaman waxyi ah ayaa ilaahay addoonnimo ku sideeyey subxaana watacala marka waxa wey waa ammaan nabiga la ammaano salawatulli wasalaamu caleyh addoon ilaahay buu ahaa ayaa ugu qiimo badan iyo rasuul ilahay labadaa in laysu daba dhiga macna saasuu nabigu inoo sheegay salawatulli waslamu aleyh marka inaan lagu xadgudbin nabiga oon xadiisa la silaan waa rasuul ilaahi oo inaga mudan inaan jeclaano oo aan qadarino oo sharcigiisa raacno oo sunadiisa aan raacno oo qalbigeenna uu jacaylkiisu ku weynaado saasaa xaqa uu inagu leeyahay taa iyadaa wey macna ku sallina markaan magaciisa maqalno salawatulli wasalaamu caleyh saas weya laakiin in ilahay wixiisa wax laga siiyo oo xaddii inta addoonnimada la dhaafiyo ilahay xuquuqdiisii wax laga siiyo taa wey miduu nabigu salawatullhi waslamu aleyh uu diidan yahay ku ficna waana dhacday waa dhacdayo ummaddii nebigu uu uga digahayay arrintaa iyadaa qaar badan baa ku dhacay oo qaar waxaad arkaysaa odhanaya nebigu sal alay wasalam yaclamu hayba asamaawaati waalard dhulka iyo samaawaadka iyo cirka wax alla waxa cilmiga ku maqan nebigu waa ogsoon yahay salawatullahi waslamu caleyh wax cilmigoo ka qarsoon ma uu jiro iska badaa caamade xataa raggii culimada sheeganayay ayaad la yaabaysaa waxyaalaha marka qaarkood ay ku hadlayaan buusiri waa kii macnaha baydkiisa aan soo mari jirnay wuu odhan jiray faina min juudika addunya wadarwataha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami yani adduunyada deeqdaad loogu deeqday nebiga waxaa ka mid a adduunya aakharaba deeqdaada way adaan adaanna siiyey cilmigaaga ballaadhanna qayb ka mida waxaa ah looxul maxbuudka cilmiga ku yaalla iyo qalinka ilaahay cilmiguu qoray waa cilmilgeybkao dhan waa cilmigaaga qayb ka mida wey macnaha daahirkiisa haddii la qabto cilmiga ilahay kaagaa ka ballaana wey shirki ka weyn xagee buu ka imaanaya xadgudub intaa ka weyn waa buusiri waa shaacirkii kitaabka macnaha waxa wey burdaha ajiriyin waay saas weeyaan yani uu soo uu soo waday yaa akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadisi alcammi walan yadiqa rasuula allahi jaahuka biihi lkariimu taxallaa bismi muntaqimi faina min juudika adunya wadarataha wamin culumika cilmu lawxi waalqalami ila akhirih abyaad noocaasoo kale la yaabayso ayuu nabiga salawatulli waslamu aleyh xadgudbu noocaasoo kale kusani marka taasaa ka mid a waxaa ka mid a qaar badan oo dadka ka mid a waxay rumaysan yihin nabigu sal lay slam inuu adduunka wax ka maamulo oo uu qaybo ka mida loo dhiibay oo haddaad weydiisato uu kuseen qaar ka mida ah waxay rumaysan yihiin inuu adduunka uba imaanba oo nebigu soo booqanay salawatullah waslamu calayh soo mawliidka maydaan arag sida loo qaadayo loo qaadayo loo qaadaya abyaataan la istaagi maqaamkii baa la soo gaadhaan laleeyahy mataqaanaan maqaamkay sheegayaan nebigii baa soo xaadiraya saasay odhanaya nebigii baa inala joogay hala istaago markaasaa lagaa kacaya cajiib oo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh saxaabadiisu markay yani arrinta isku haysteene dagaalku dhex socday muxuu ugu imaan waaye u kala bixin waaye salawatullah wasalaamu calayh oo fitnadaa u damin waaya muxuu usoo booqan waaya raggii waaweynaaye saaxiibadii ahay abubakar iyo cumar iyo muxuu ugu imaan waaya salawatullah waslamu calayh waa cajiib xadrada oo kale marka loo taaganya meelaha qaarkood macnaha waxaad arkaysaa gogol baa la fidiyaa gogoshaa waxay odhanayaan nabigaa kusoo fadhiisanaya iyo cumar iyo abubakar meeshaa la imaanaya ajiib ah. waxaasoo kaleeta w mana inuu imaanayo waxyaalaha xadgudubkay ka mid qaarkood waxayba yidhaahdaanba oo ay ku odhanayaan haddii aan ilbiriqsi aan nabiga salawatullhi wasalaamu aleyh hortayda ka waayi lahaa inaan iimaan leeyahay ba iskuma tiriya ilbiriqsi hadda hortayda ka maqnaan laha macnaha afar iyo labaatanka daawa ila socdaa haddaan suuq tagin iyo haddaan musqul garan cajiib marka waxyaalahaasni waa wax wada asaatiiroo layaabis iska badaa nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh yani rag ka dambeeyey xadgudubka iyo guluubga noocaasoo kale lagu samaynaya macna haddaad akridaan kutubta mawliidka yidhaahdaan ama yani waxa munaaqibka jawharu nafiiska kutubta noocaasoo kale ah ee duruqu suufiya ee ictimaadaan haddaad akridaan huluwigaasi wax la yaab laad keenaysaan intan ay nabiga ku sheegayen salawatullahi wasalaamu caleyh wax ka daran wax ka daran wax badan baan soo guurinaa hadii waqti inoo saamahay abiyaadan oo kale masala hadda sheek abdilqaadir jilaani baa yidhahday munaafiqku ku yaalla wuxuu leeyahay falaw anii alqaytu sirii bidajlatin laarat lagaarat wagiida almaau min siri burhaani walow anii alqaytu sirii calaa nadaa laukmidat inniiraanu min cudmi sulطaani walow anii alqaytu sirii bimayitin laqaama biidni illahi xayan wanaadaanii waqaftu cala alinjiili xataa sharaxtuhu wafasartu tawraata waastura cibraanii kaba sabcat alwaaxi jamcan fahimtuha wabayantu aayaat azabuuri waqur'aani wagustu bixaara alcilmi min qabli nash'ati akii warafiiqi kana muusa bna cimraani faman fii rijaali illahi naana makanati wajadii rasuulu llahi fi lasli rabbaani ana qaadiriyun cabdun liqaadirin kunyati ukanali ukana bimuxyi diini wlslu kilaali waxaasoo kaleetaa dadka lagu akrinaya oo diin looga dhigo wuxuu leeyahay sheekh abdiqaadir baa hadlaya leeyahy wuxuu leeya haddii sirtayda webiga dajlo la yidhahda aan kusii daayo biyihiisoo dhan waan gurayaa awood waxaan lahay inaan webiga dhanba biyihiisa dhulka geliyo waa ko sirtayda haddaan kusii daayay buui naarta labaa la yidhahde qur-aanka lagu sheegay iyada iska daaye wax alla waxa naar jiro oo dhan jahanamo iyo saciiro iyo kulliba wada dami lahaya awood baan ulaha naar oo dhan inaan demiyo cabdiqaasijidaani baa odhanaya leeya haddaan sirtayda kusii daayay buui ruux mayd oo dhintay markaba wuu soo istaagayo wuu ila hadlay ama soo kacay wuxuu leeyahay waxaan isdul taagay anaajiishii lagu soo dejiyey nabiyullaahi ciisa markaasaa wada sharxay injiil oo dhan baan aqaana anaaba sharxay oo sheekheedii abule tawreedna intaan iyadana dul istaagay baan mid mid u kala dhigay iyadana waa sharxay alwaaxdii toddobada ahaydee nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyeyna iyadoo dhan fahmayo waa wada koobay aayaadkii zabuur iyo qur'aankii nebi lagu soo dejiyey aadamna waxaan ujeeda jeeda nebi daawuud iyadana waxa weeyaan iyadana waana caddeeyey kullii anaa sheekheediia wixii ilaahay kitaab soo dejiye oo dhan sheekh baan oo ah, anaa wada sharxay waa kow cilmiga baddiisana waxaaban nukuurtay intaan lay abuurin saas wey maana anoon lay abuurin yaan cilmiga baddiisa salka salkeeda soo saarto kow waxaa saaxiib igula ahaayoo marka aan wada soconay buu leeyahay muusihii ina cimraan ahaa nebi muusaan markaa wada soconay buu leeyahay cajiib yaa waya marka leeyahay ninka meeshaa gaadhay ee kale een aniga ahayn faafaanaya aad awowgayna intaa waxaa ii dheer awowgay waxaa ah rasuulka ilaahay maxameda salawatullahi wasalaamu caleyh qaadiri baan ah buuhi dariiqada qaadiriyaan ah cabdilqaadir baa la yidhaahdaa kunyadayduna muxiyadiin weye asalka kiilaani baa laga keenay war waxaasoo kalaa dad lagu akrina balka warraba ya haddii aanan ka cabsanayn waktigu inuu nagu dheeraado waxaa wax ka fara badanoo lala yaabo yaa kasoo gurin laha kutubta iyada ninkii carabi gelinaya akriyana waxaasoo kale ugu tegaya macana rag baa waxaa difaacanay oo rag baa seef la garab taagan oo rag baa noloshooda kusoo lumiyey oo rag baa maanta macnaa way xoola ku bixinay oo rag baa dadweyne diin uga dhigay balofisa waxaasoo kaleeta macana saas weeyaan uluwigaa nabigu salawatulli waslamu aleyh hadduu diiday bal ninka kaleeta lagu xadgudbiy xaggaa la gaadsiin karaya macana shabaxaatu suufiya la yidhahdayo waa baxraan la geli karin wey markaa saasoo kale u laqmayso tirada macnaheedu saas wey waxay ku odhanayaan maya maya waa bad aan la geli karin wey bad aan la gelin waxa la yidhaha baxru buxura waa baxar baxar awliyaa la yidhahda baxr waa luqa luqa carabigay ku qoran tahaye baxar awliya maxaa la yidhahdaa may luqa kale ku qoraan oo la fahmi karin carabi baa la yidhahda ninkii carabi yaqaanana waa fahmaya shabaxaad baa la yidhahda waxaasoo kale can ibni cumara radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam nabigu qaala nabigu wuxu uri sal lay slam laa tuduruunii ha igu xadgudbina yani ammaantayda ku xadgudbina kamaa adrabtay u xadgudubtay oo kale annasaara ibna maryam nabi ciise say ugu xadgudbeen oo kale maxaa yeele waa wiilkii ilahay bay dhaheen qolada waa ilahay bay dhaheen inamaa ana anigu buu nabigu uri sal alay slam cabdun adoon un baan ahay ee faquluu waxaad tidhahdaan cabdullahi adoonka ilahi wa rasuulihi dhaha akhrajaahu bukhaariya muslim baa xadiidkaa soo saaray macnaha ammaanku ugu filan haddaad ba ku tilmaantay inuu rasuul ilaah yahay addoon ilaahayna ahaa ama waa ku dhamaystay siduu nabigana sal ly slam inoo sheegayo ayib qaala rasul lahi sal lay slam halkaas ka bilaabmaya qaala rasul lahi sal lay slam nabigu wuxuu yihi iyaakum idinka iyo waxaan u kala digayaa alguluwa xadgudub fainamaa ahlaka waxa uun halaagay man kaana qablakum dadkii hortiin ahaa alguluwa xadgudub unbaa halaagay xadiikaas waxaa wariyey imaam axmed iyo tirmid ibnu maaja baa wariyey ibnu cabaas baana saxaabiga soo yani laga warinaya uu yahay xaakim iyo dahabi baa macnaha saxiix yeelay albanini isaguna manaa waxa weyaan calaa shardi muslim ayuu ku tasxiixiyey xadiidka asalkiisu wuxuu ahaa nebigu sal lay slam nin saxaabada ka mid a ah, ayuu wuxuu u bistiray dhagaxyaantan lagu tuuro jamaraadka xajka markaasuu u keenay markaasuu nebigu dhagaxyaantan dhagaxyaan yaryar oo waxayaan kuwankaas finiinka lagu ganaa la finiino markaasaa nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam kuwaasoo kale ha noqdeen kuwaas tuuraysaan uluwiga iyo idinkiiyo xadgudubna waa idin kala digayabu nabigu salawatulh waslamu aleyh macnaa ha ka weyneynina way dhagaxa ha ka weyneynina diinta intii loogu talagalay ha ka badina xataa dhagax yar tuur hadii lagu yidhahdo mid yara kuusoo sacabka buuxinaya ha tuurin ila waa ka badbadin weye haddii dhagax in la kordhiyo la diiday ma cibaado in la kordhiyo kaleetaa la ogolanaya marka waa maya iyaakum waa idin kala digaya idinka iyo walghuluwa xadgudub fainamaa ahlaka waxaa un halaagay man kaana qablakum dadka idinka horreeya alguluwa xadgudub xadgudub ay sameeyeen bay ku halaagsameen oo diintoodii halaagtay iyo aakiradoodiiba walimuslim muslim waxaa u sugnaaday can mascuudin yani nabiga salawatullah waslamu alayh walimuslim waxaa u sugnaaday can mascuudin ana rasuula sal lay slam nabigu qaala inuu yidhi halaka waxaa halaagsamay almutanadicuuna kuwa ku fogaada arrinta tanauca waxa la yidhahda atacammud shayga salkiisa inaad gaadha inaad isku daydo od ku fogaato ood ku xadgudubto ayaa la yidhahda bimacnaa waxa weeyaan waa nooc quluwiga ka mid ah. qaalahaa nebigu wuu yidhi hadalkaan alaatan saddex goor dadka xadda tilaabiya sharcigu wuxuu meel dhiga meeshii gudbiyo dhaafiya ama hadalkiisa iska doondoono oo ku xadgudba ama dhaqankiisa ku xadgudba ama cibaadadiisa xaddiisa xaddeedii tilaabiya kuwaasaa halaagsamay buu nebigu yuri salawatullah waslamu aleyh halaka almutanasixuun macnaha waxa weeye khayru lhadyi hadyu mustafa sal alay wasalam hanuun iyo jid la qaado tii nebigaa ugu fiican salawatullah waslamu caleyh saas daraaddeed ba culimada selafku waxay odhan jireen yani waxa weeyaan aliqtisaaru fii sunnatin khayrun min alijtihaadi fii bidca inaad waxoogaa yar oo sunnada iyo kitaabkiiyo sunnada waafaqsan aad la timaaddo camal ah yaa waxay ka fiican tahay inaad caawoo dhan iyo maantoo dhan bidca kusoo jeedo waxaa kaaga fiican camal yar oo kitaabka iyo sunada waafaqsan saas wey macana saas wey marka nebiga salawatullahi wasalaamu aleyh waajibkiisa waa inaan ku dayano jacaylka nebiga la jecel yahay ma aha in xaddiisa la tilaabiye jacaylkiisu waa in jidkiisii la maro oo sunadiisii la qaato oo diintiisii loo adeego oo nebiga salawatullahi wasalaamu aleyhi yani waxa wey la jeclaado taas wey raacitaankiisa way jacaylka nabiga sal lay slam iyo diintiisa la qaato laakiin diintiina dhinac iska dhigno garab marno haddana waan jecellaa meelaha ila la dhawaaqnaay dhadhawaaqeenna laftiisabana aan diintiisa kaga hor imaanayno ku duminaynaay waa sheegan wey nin walbana waa sheegan karaa macna laakin xaqiiqiya sheegan waa kala gedisanya fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku jirta alula masalada koobaad waxa weeye ana man fahima ciddii fahamta hada albaaba baabkan ruuxii fahma wa baabayni iyo laba baab oo kale bacdahu ka dambeeya tabayana lahu waxaa u caddaanaya gurbat lislaam islaamka qariibnimadiisa wa ra'aa wuxuu arkayaa min qudrati illahi ilahay qudradiisa xaggeeda wuxuu ka arkayaa wa taqliibihi iyo ilaahay gedgedintiisa lilquluubi quluubta uu gedgediyo xaggeeda wuxuu ka arkay alcajaba wax lala yaabo macnaha baabkan iyo baabka ka dambeeya ruuxii akriya fahma waaqaca dadka iyo dhaqankooda iyo nolosha maanta jirtana ku miisaamaaye waxaa u cadaanaysa islaamkii inuu qariib yahay kitaabku iyo sunnadu sheegtay saxda ahaa oo dadka dhaqankoodii garab maayo waxaa kaloo uu arkaya ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo qalbiga addoonka siduu u maamulo wax cajable baad arkay macnaha xujadii oo cad daliilkii oo cad burhaankii oo cad waxaanay ku sugayeen inuu khalad yahay ayaa haddana qalbigoodii kasii jeeda ma qaadanayo kumana hanuunayo maxaa yeelay ilaahay buu gacantiisa ku jiraayo suu doono u rogrogi alla subxaana watacala xujada xadaadeeda kuma xidhna w man sidaas wy athaaniyatu midda labaad waxa wey macrifatu macrifatu awali shirkin shirkigii ugu horreeyay in la garto shirkigaasoo xadata dhacay fi lardi dhulka ka dhacay anahu isagu bishubhati saalixiin dadka wanwanaagsan shubhadooda darteed inuu ku dhacay dad wanwanaagsan daraadood oo la weyneeyey oo qadarkoodii la dhaafiyey unbuu shirki awalkiisiiba ku bilowday aaalidatu masalada saddexaad waxa weye awalu shayin shaygii ugu horreeyey oo guyira lagu bedelay bihi isaga diinu lambiyaa diintii nebiyadu la yimaadeen muxuu ahaa shirki waay shaygii ugu horreeye lagu bedelay shirki buu ahaa macnaha wamaa sababu dalika iyo kaa sababkiisu wuxuu yahay bedelkaasi sababkii loo adeegsaday muxuu ahaa wuxuu aha isaguna alguluwu fi saalixiin maca macrifati iyadoo weliba la garto ana allaha alle arsalahu inuu soo diray iyadoo markaad garato kadib ilahay inuu soo diray garashadaas la jirankeeda ayaa haddana oy garanayaan dadku oyna ka qarsooneen ayaa haddana diintii nebiyadana waa la bedelo shirki baa lagu bedelay sababkuna waxay ahayd alguluwu fi saalixiin araabicatu masalada afraad waxa weye qabuulu qabuulu bidac bidcooyinka in la aqbalo inay dadku aqbalayaan maca kawni sharaa'ici iyadoo sharciyada iyo walfitari iyo fitrooyinkuba taruduha ay diidayso dadka oo macnaha qalbigooda bidcada iska rabo ayada oo sharcigii ilaahay soo dejiyey iyo fitrada fitrada waxa weeye waa tawxiidka iyo wanaagga qalbiga ibni aadamka ilahay ku abuuray kuna dhashow fitradaasi way diidaysaa bidcada sharciga ilahay soo dejiyeyna bidca waa diidaya haddana qalbigii baa iska raba ruuxu wuu iska rabaa waxyaala bidcaa inuu iskala yimaada macana saas daraaddeed baa dadka maanta looga kari lahay dadkan ahlulbidaca ah dadkan ahlulbidaca somaad arag haddii bidca cusub ay u timaado way iska aqbalayaan bal ilaahay amarkiisa soo hadda diin cusub baa la keeno mabda cusub baa la keeno yani diintii baa la khilaafay oo malaha waxaynan arki jirin laakiin diinta aan ku olin haddii loo keeno way qaadanayaan daliil waxaa kuugu ah shiica markay timid soomaali shiica ma aqoonin shiica markay timid nimankii suufiye ah shiica waa soo dhaweeye laba kala foga iyagiyo sheexo oo xageys ku barteen maxaa yeelay baatilkaa midaaya atawaasaw bihi balhum qawmun daabuun waay xumaan bay wadaagaan waxaa yimid nin la yidhahdo xabashi xabashi mataqaanaa waa nin macnaa asalkiisu etoobiyaan oo buu degan yahay dariiqa cusub buu hadda asaas oo dariiqa alxabashiya la yidhahdo wuxuu sheegtay inuu yahay mufti soomaaliya soomaaliya inuu mufti ka ahaa hadda wuxuu joogaa sudan miya mise denmark dad fara badan oo u badan baa qaca soomaalidii markay ninkaa u tagtay suufiyada iyo dariiqooyinka rumaysnaa wax suufiyada aadka yaqaaneen ka gedisan buutaa waa la raacay lagamaba dayrininba waxaa intaa dheer ayi mabda oo yimaado oo kitaabkiiy sunnada awaafaqsanen suufiya kama foga laakiin xaqu markuu yimaado waa diidaya maxaa yeelay bidcanimadaa ka dhaxaysa iyo baatilnimada wey macana saas ayib alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye ana sababa dalika arrinkaas sababkiisu waxa weye kulli dhammaantii waxaa sabab waxaa sabab u ah manju lxaqi xaqii oo lagu barxay bilbaaili baail lagu barxay xaqiyo baail baa isdhex goodaya dadkii marka waa iskaga darmadeen falwalu waxaa kutusaya arrinkaas baailkii xaqoo laysku daro laba arrimood bay ku dhacday ta koobaad waxa wey falawalu ka hore maxabatu saalixiin dadka wan wanaagsan in la jecel yahay baa la muujisanaya waa ko waa xaq dadka wan wanaagsan in la jeclaado soo xaq maa muminiinto dhan inaad jeclaato waajib bay kugu tahay say usii kala fiican yahin inaad usii kala jeclaato waajib bay tahay taas horta waa ta koobaad ee xaqa ah baail baa lagu dhex badhaya mu'miniinta hala jeclaado garanayo waa xaq maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya qubuurtooda hala tago ha lasoo dhawaafo hala weydiiso baail iyo xaq laysku daray soo soomaa watani midda labaadna waxa weeye ficlu unaasin dad samayntii oo min ahli lcilmi dadka ahlicilmiga ka mid a ayaa shay-an waxbay sameeyeen shaygaasoo araadu ay u jeedeen bihi isaga khayrin khayr ay uga jeedeen waxay khayr ka rabeen bay sameeyeen dad ahlulcilmi ah oo maxay ahaayeen qisada markaa dib ugu laabano qubuurtii ay taallooyinka ka taageen dad ahlu cilmiyaa sameeyey soo maa dad ahlu cilmiyaa maxay ujeeddadii ka wateen maxay in la caabuday ujeedadoodu ahay maya waxay ahayd dadkan kadaasa ha lagu xusuusto cibaadadana ha lagu badsado ayagana qadaridii munaayana halagu siiyo intaasay ahayd ma xumayntaas laakiin dhisiday sameeyeen bay ku khaldameen gadaal dambe arrintu ka xumaatay fadanna markaa waxay moodeen man bacdahum dadkii yay ka dambeeyaan waxay moodeen dadka ahlulcilmiga ee wax dhisay kuwii ka dambeeya waxay moodeen annahum iyagu araaduu inay ula jeedeen bihi dhismahan hayrahu waxay ula jeedeen waxaan ahayn inay ula jeedeen bay moodeen yani wanaag bay iyagu ka rabeen wanaagay ka rabeen macno aan ahayn bay u fahmeen kuwa dambe oy u qaateen macna oo in la caabuda saasaa loo fahmay saas daraadeed waxyaalaha noocaas oo kale in la duniyaa fiican taanooyinka iyo yani gumburada qubuurta ka dultaagan iyo qubuurta la dhisay iyo haddaad soo marto yani ha u tala daraysanin ha u tala daraysanin nebigu dardaaran buu ku bixiy waa inoo imaan doontaa insha allahu tacala nebigu dardaaran buu ku bixiyey salawatullh waslamu aleyh qabri la taagay haddaad u timaadaan duniya buu nebigu uri salawatullah waslamu aleyh uweyd iyo yani yani maalkii ama zayleci iyo sheekh nuur iyo kulli ha u tala daraysanin intaad u dhumataan soo dumiye saas way macana waxaad nebigaa faray salawatullahi waslamu aleyh in la tumiyo maxaa yeele waxay noqdeen wax la caabudo oo sharcigu uusan ogolayn bay noqdeen maala saas midda lixaadi waxa weye tafsiiru laaya aayadii oo la fasiro allatii aayaddaasoo fii suurati nuux ku jirta asaabicatu ta toddobaadi waxa weeye jibillatu laadamiyi aadamiga dabeecadiisa fii kowni lxaqi xaqa ahaanshihiisa ugu dabeeca xaqa oo ah yanqusu mid nusqaamaya fii qalbii qalbigiisu xaqu ku nusqaani walbaailu baailkuna yaziidu ugu kordhi ibni aadamka dabeecadiisa khayr ma mut nafteenu khayr ma wixii ilaahay u hanuuniye mooye dabeecada bini aadamka waxay tahay baatilka inuu qalbigiisa ku siyaado xaquna uu ku nusqaado saas man ilaa man raxima rabuka cid ilaahay hanuuniye mooyaane subxana wa athaaminatu masalada sideed waxa weye fiihi waxaa ku sugan shaahidun markhaati fur limaa shay loo markhaati fura nuqila laga soo guuriyey cani salafi salafka laga soo guuriyey culimadii hore ee saxaabada oo ah ana albidaca bidcooyinku sababa alkufri gaalnimada inay sabab u qisada waxaa inooga soo muuqday bidaca bilaabatay oo haddana gaalnimada dadkii gaadhsiisay bidcadu marka waxay sabab u tahay oy dadka gaadhsiisaa gaalnimada ataasicatu midda sagaalaadi waxa weye macrifatu shayaan shayaanka inuu in macrifatu shayaani shayaanka oo garanaya bimaa shay buu garanaya ta ay ku dhammaan doonta ileyhi isaga albidcatu bidca waxay ku dambayn doontuu garan walow xasuna haba wanaagsanaado qasdulfaacili ninka sameeyey niyad samiba ha ku xambaarto niyadiisu hama fiicnaatee laakiin shaydaan wuxuu garanayaa bidcada haddii la sameeyey xumaantay ku dambayn doonto isaga meel bay u taalla waa barwaaqo maalinka macnaha waxay barwaaqiya bashbash bay utahay bidcada haddii lala yimi macnaha waxa weeye gadaalagaga qor-aanaa tirsan wey adugu bidcadii yabibu ii samee sidaan gaalnimo uga dhalin anaan garanay shaydaan saas wey ayib alcaashiratu midda tobnaadi waxa weye macrifatu alqaacidati alkuliya qaacidadii guud oo iyadana la garto wahiya qaacidadaas maxay tahay annahyu diido laysu diido wey can ilguluyi guluwi xadgudubka laysu diido wa macrifatu iyo shay in la garto tauulu ilayhi uluwigaas wuxuu ku dhammaan doonay xumaanta ka dambaysa oo la garta iyadan alxaadiyata casharata masalada ko iyo madarat lcuquub nagaadi dhibka uu leeyahay cala alqabri qabriga dushiisa lagu nagaado liajli camalin saalixin camal wanaagsan dartiina loogu nagaado qabriga oo camal wanaagsan lala soo aado ama baryo ama qur-aan akrintii ah ama roobdoon lala soo aadaay xumaanta ay leedahay dhibka ka imaanaya ayaa macnaha waxa wey ayaa laga qaadanay maxaa yeelay xumaanta ka imaan gaalnimaa ka qabata w man ahaniyatu asharaa athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad macrifatu nahyi reebitaan la garto can itamaasiili sawirada la reebay suuradaha manaa waaweyn waalxikmati iyo xikmadda ku jirta fii isaalatiha baabi'inteeda sharcigu ma ogola sawirada iyo tamaasiisha guryaha la dhiganayo waaweyn ee xajmiga leh iyo kuwa kale toona sharcigu ogola waxay daruura manaa ka maarmi laga maarmi waayo mooyaane maxaa loo diidaya waxaa loo diidayaa shirkigii ugu horreebay sababu ahay haddana aamin lagama aha dadka inay shirki ku ridaan saas way maana saa daraadeed baan la ogolayn muslimiinta lama ogolay inay guryahan dawla dhigtaan noocay guri ha noqdeen <clears throat> wixii aan macnaha markaa digniintii iyo looga maarmi waayo waa meesheeda waa macnaa daruur ahaan baa loo ruqsan laakiin wixii kaloo dhan ama yani waxa weeyaan kuwa photographiga ha noqdeen kamerooyinka lagu sawiro ama kuwa gacanta ha noqdeen ama ku taagan ha noqdo ama mid midkiiba ha noqdo kulli ha la baabiiyo guryaha laga saara macna albanadana hala gubo albanada la gagashanaya la daadaawanaya wax sharcigu ogol ma hala gubo macana athaalidata cashrata masalada saddexiy tobnaad waxa weeye macrifatu shani hadihi lqisa qisada arrinteeda oo iyadana la garto wa shiddati alxaaja macnaha qisadoo la fahmo wa shiddati alxaajati iyo baahida daran ilayha iyada loo baahan yahy sida maanta loogu baahan yahy maca algaflati iyo halmaanka weliba canhaa maanta la iska halmaansanya aad baa loogu baahan yahay haddana waa la iska halmaansa maxaa yeelay khaladka maanta lagu jiro oo dhan baabaa halkaa furihiisu yahay meeshuu ka bilowdayba waa taa alguluwu fi marka qisadan oo kale maanta in la waa loo baahan oo aad baa baahi loogu qaba araabicata casharata midda afariyo tobnaad waxa weeye wahiya middan afariyo tobnaad acjabu hayadaa ugu yaabadan wa acjabu oo ugu sii yaabadan oo maxay tahay qiraa'atuhum akrintooda ay akrinayaan iyaha qisada wada akrinayaan fii kutubi tafsiir kutubta tafsiirka ku taalla walxadiii kutubta xadiikana waa ku taala wa macrifatin iyo aqoonta ay uleeyihiin bimacni lkalaam hadalkan oo macnihiisa iyadana ay fahmayaan ila luqa carabi ku qoran yahay ayb iyo ayagoo hadalkii akriyey macnihiisana fahmaya iyo wa kawni illahi ilaahay ahaanshihiisa uu yahay xaala mid kala teeday baynahum dhexdooda iyo wa bayna quluubihim quluubtooda waa wax la yaabla wey bal qisadii waa akriyaya wayna fahmayaan dhaqankoodan inay diidan tahay iyo khaladkoodanna way iska caddahay haddana inay qaataan qalbigoodii waa la garamariyey oo ilaahay baa iyagii qalbigooda kala dhex galay kala dhexgalida macnaa waa si aayadu tilmaantayo in allaha yaxuulu bayna almari wa qalbii soomaya dee xaaladaa waxaa laga wadaa qalbigaaga awood kuma lihi maamulkiisa ilahay baa kaaga sokeeya saas wey adigu uma telin kartid ilahay baa u daray subxaana wa tacala saasaa laga wadaa marka qalbigoodi xujadii cadaad haddana qalbigii waa qaadan lahay ilahay baa gara maray subxana wa tacala khayr baa laga doonay ninkaarmooyinka xataa xataa actaqaduu ilaa ayba ka ictiqaadiyeen ana ficla qawmi nuuxin nuux qoladiisii ficilkay ku kaceen afdal cibaadaat cibaado la sameeyo inuu ugu fadli badan yahy dadka saalixiinta iyo qubuurtoodoo la tago iyo meeshaasoo ilahay wax lagu weydiisto iyo dadka laftoodo wax la weydiistaa cibaado lala yimaata ugu fadli badan bay uhaystaan dariiqooyinka suufiyada oo wax la yaab la soo ma kala foga qolana waxay leeyihiin war waa gaalnimo islaamka lagaga bixi qolana waxay leeyihin war camalka ka badanba ma jiro soo kaaf iyo kala dheeri maaha bayna asamaai walardi wey xataa haddii la kala taaglaan lahaa war waa jaa waa banaanta iyo maahe waa waajib waxbay ahaan lahay laakiin waa xaaraam oo xaaraamtu kala weyne islaamka lagaga bixi iyo maehe waa waajibkii waajib oo dhan ugu waajibsanaa war kaaf iyo kala dheeri wey wax islogan kara kuma ba aaba maa saas wey marka nimankaasi halkaasay ku dhigteen wixii shirki ah islaam lagaga bixi jiray baa cibaadada ugu wanaagsan iyaga u noqotay factactaqaduu markaasna waxay ictiqaadiyeen ana maa naha allahu wuxuu ilaahay rabay warasuulu rasuulkiisu uu rabay canhu xaggiisa xasanun inuu wanaagsan yahay bay ictiqaadiyeen halkaa taqdiirkaa soo gelay hadalku isqaban maayo haddii kale xasanun mid wanaagsan inuu yahay ayay ictiqaadiyeen fa kaasina ay saa u ictiqaadiyeen alkufru gaalnimo wey almubiixu oo banaynaya lidami dhiigga iyo walmaali xoolaha kaas ay saa u ictiqaadiyeen wanaagga moodeenna waaba gaalnimadii dhiiggaagiin xolaha ku banaanaanayeen oo islaamka lagaga bixi lahaa wey macana hadalkaas waxoogaa qananaaf baa ku jira xataa sheekh ibnu cutaymiin waa tilmaamay oo wuxuu yidhi hadalku isma qabanayo taqriiban haddii laakiin soo geliyo yani xasanuntaa la soo geliyo waa iska ficnaanaya asaadisata casrata masalada lix tobnaad waxa weeye dannuhum malahooda ay moodayaan ana alculamaa culimadu alladiina kuwii inay yihiin sawaruu sawiray asuwara sawirada kuwii sawiray dannuhum ismoodsiinta ay ismoodsiinayaan ana alculamaa culimada alladiina culimadaasoo sawaruu sawiray asuwara suurooyinkan araaduu inay ula jeedeen daalika shafaacada inay ula jeedeen waxay ismoodsiiyeen fahamkiibay xumeeyeenoo culimada ficilkay ku kaceen bay si xun ka fahmeen culimadu wax sawire oo wax dhise oo taallooyin dhise laakiin ujeedadaa kabayna lahayn ujeeddo xun bay iyagu ka fahmeen maana saas taallada horaaba khalad ahay assaabicata cashrata ka toddobiyatolaadi waxa weeye albayaan alcadiim caddayn weyn fii qowlihi nabiga hadalkiisa ku jira laa tutruunii kamaa atrat inasaara bna maryam hadalkaasa caddayn weyn baa ku jirta fasalawaat ullah ilaahay naxariisyaalkiisa wasalaamuhu nabadgelyadiisu calaa man nebi dushii ha ahaato nebigaasoo ballaqa gaadhsiiyey albalaaqa gaadhsiin almubiina oo cad nebi aan waxba noo dhaafin waxbana naga qarinin dadaalla aan naga gaabinin wax kasta noo cadeeyey ilaahu dushiisa nabadgelye naxariis gaadhsii aamiin athaaminata cashrata masalada sideed iyo tobnaad waxa weeye nasixatuhu nebiga naseexadiis iyaana inaga uu noo naseexaynayo wuxuu noogu naseexaynayaa bihilaaki lmutanadiciin dadka xadgudubka sameeya inay halaagsameen dadka xadgudubka sameeye waa halaagsameen oo diintoodiina waa halaageen lafahoodana cadaab ilahay bay ku halaageen oo u bambixiyeen ataasicata cashrata masalada sagaal iyo tobnaad ugu dambaysa masalada sagaal iyo tobnaad waxa weeye atasriixu cadayn la caddeeyo biannaha iyada lam tucbad inaan la caabudin waa taallooyinkii iyo qubuurta laga duulisay lam tucbad lama caabudin xataa nusiya alcilmu cilmigii ilaa la halmaamay ilaa culimadii geeriyootay fa fiiha marka dhexeeda waxaa ku sugan arrintaa bayaanu macrifati qadri wujuudi cilmiga joogitaankiisa qadarka uu leeyahay oo la garto wa madaratu faqdihi iyo cilmiga waayitaankiisa dhibka uu leeyahay cilmiga waxaa lagu waayaa culimadoo geeriyoota iyo cilmigoodiiba wax ka reeba la waayo cilmi haddii la waayo ummadii jahli bay u bixi jahli hadday u bixido gaalnimo iyo islaam kala garan mayso hadday jaahilnimo timaado xaq iyo baatilna la kala garan maayo marka nolosha ummaddu waxay ku jiraa culimada joogitaankooda iyo cilmiga jiritaankiisa saa daraaddeed ahmiyatan cilmi bay kutusiyo in cilmiga lagu dadaalo iyo barashadiisa macnaha alcishruuna masalada yani waxa wey labaatanaad waxa weye ana sababa faqdi alcilmi cilmiga waayitaankiisa sababkiisu waxa weeye cilmigoo la qaadi maehe mawt culamaa waa culimadoo geeriyoonaysa w sida xadiidka nabigu tilmaamay salawatu waslamu aleyh marka culimada cilmiga ha ah laga reebo wey mana waynan la dhimanin dadaalka hala bixiyo wabilahi tawfiiq sal allahu wasalam ala nabiyina maxamedin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh